هذا كتاب الله أعلم منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ما بعد waxaynu ku jirnaa baab alqiyaas fitaraf athaalid fii aqsaami alcilla aynu ku jirnay musanifku markuu aqsaamta cillada soo sheegay ictibaaraad kala duwanna loo qaybinayo iyo mawaatin alkhilaaf iyo aqsaamta khilaaf uu ka jiro oo lixa ah ayuu bilaabay labaynu soo marnay altacliil bilmaxal iyo altacliil bilxikam afartii kale iyo masaa'il taabica oo cilalka ku tacalluqa oo iyaguna ilaa shan ah ayuu ku saabsanaan doonaa in shaa allahu tacaala cashirkeennan qiila wuxuu yidhi qiila alcadamu laa yucallalu bih lianna alacdaama laa tatamayiz wa aydan laysa cala almujtahidi sabruhaa qulnaa laa nusallim faina cadama allaazimi mutamayizun can cadami almalzuum wainamaa saqata can ilmujtahidi licadami tanaahiha marka laga hadlahayo cadamiga awsaafta cadamiga ah iyo awsaafta wujuudiga ah waxaynu leenahay saddex suuro wey labo fi ljumlati waa mutafaq calayh midna waa mowdicu اlkhilaafi markaad u eegto wasfigu inuu cadami yahay iyo wujuudi inuu yahay aada barbar dhigto xukumku inuu thubuuti yahay iyo inuu manfi yahay suuro cadamku shaqaba kuma laho xukmu thubuutiya iyo wasfi wujuudiya in laysku celleeyo suuradaa dee cadam shaqo kuma laha saddex baa soo haraysa in xukumku cadami yahay wasfiguna cadami yahay hadihi waa jaa'iza laa khilaafa intifaau alxukmi licadami alcillati juzyadan waadna garanaysaa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman faidaa cudimat alcillatu cudima alxukmu soo maha ida intafat alcillatu intafa alxukmu jus-iyada cadamiga la isku cilaynayaay ishkaal kama jiro suurada labaad ee soo hartay waxaa weeye in xukumku wujuudi yahay aan iyadaba isaga gaabsana maxalu nisaac ah in xukumku wujuudi yahay wasfiga cillada ana cadami yahay masalada ma la ogol yahay mise lama ogola hal yajuusu tacliilu bixukmi اthubuuti bilwasfi اlcadami halkaa mawdicu nisaacu halkaa weeye tiibu wuxuu leeyahay qolaa diiday aktharka iyo jamhuurta bimaa fiihim raazi iyo atbaacdiisa oo baydaawi ku jiro waxay dhaheen yajuusu yajuusu markay yajuusu yidhaahdeen qoladii tili ma bannaano lama ogoloo yamtanicu yidhi xujadoodii buu soo hormariyey jawaabtiina wuu dib dhigay laba sababood bay u yidhaahdeen laa yajuusu <clears throat> alcadamu laa yucallalu lama cilleeyo bihi bilxukmi thubuuti alwujuudi laguma cileeyo waa madabka aamidi iyo ibnulxaajib iyo qolyo kaloo isla jira waxaa la dhihi karaa madhabka jamiic alxanafiya laakiin iyagu masaladan gaar uma ahane aslanba cadamka mutlaqan waxba laguma celeeyo madhabka xanafiyadu saa wey laakiin shaaficiya haddaan nahay iyo maalikiyii iyo qolyihii mutakalimiinta usuuliyinta mutakalimiinta la isku bixiyey ibnulxaajib iyo aamidi baa u wada calanka iyo kooxo kale maxaa sabab ah wasfi cadami cadamiya in wax lagu cidlayo aad u diideen waxay dhaheen laba sababood midda koowaad lianna alacdaama laa tatamayiz markuu wasfigu cillo noqonayo oo wax la idraagi kara waa inuu yahay idraagii iyo fahamkiina shay mutamayiz oo la fahmi karo macquul ah waa inuu yahay macquul wuxuu noqon karaa idaa tamayaza can hayri cadamkuna laa yatamayaz can hayri lianna tamayusku waa sifada ashyaada wujuudiga ee wixii jira wax jiraa sifo qaadan kara wax macduuma sifo ma qaadan karo haddaanad dhahdaan macduum baa sifo qaadan kara bele iyo musiibaa dhacaysa usuushii caqiidadoo dhan baaba baaba-aysaba oo maxay u baaba-aysaa waxaan leenahay caalamkan xaadidka ah daata muujidoo samaysay baa jirta sifaadkanna daatay ku qumaan daataday ku qumayaan cadam ma noqon kartee waa wujuudeenna noqotaa haddaan nidhaahno ciliyadu waa wasfi cadam bay ku tacalluqaysaa awsaaftii khaaliqa oo dhan macduum bay ku tacalluqaysaa baa ka dhalan bay dheheen meesha leanna <laughs> ciliyadu waa wasfi caarida wasfiga caaridkaana laa yaquumu waxdahu laabudda shay wujuudi ah oo haabita waa inuu ku tacalluqaa haddaan nidhaana ciliyadii wasfiga ahaa cadami bay ku tacalluqaysaa oy atharna ku yeelanaysaa idan cadamka iyo macduumku athar buu yeelan karaa waxna waa samayn karaa wey sifaadna waa qaadan karaa haddaad saa dhahdaanna caalamkan cadam baa abuuri karay noqon halkaasaa baashil islaam waxay dhaheen alcadaamu laa tatamayiz waayo sifaad ma qaadan kara shay cadamiya sifana kuma tacaluqi karta laabudda sifadan ciliyada an yakuuna lahaa an tacaluqu tacaluqun calaa wujuudin shay wujuudi aana ku tacaluqdaa fadalla dalika inaan shay cadami uusan sifo qaadan karin haddaanu sifo qaadan karinna mutamayiz can hayrihi ma noqon karo waxaan mutamayiz ahaynna axkaam laguma xidhi karo marka alacdaamu laa tatamayaz intaasoo la soo gaabiyey wey waa xujada koobaad xujada labaad awsaafta cillada laga dhigayo ninka mujtahidka ihii waan soo marnay ataqsiim alxaasir ama taqsabr wataqsiim midka la dhihi jiray waxaa la rabaa inuu awsaaftii xasri ku sameeyo kadibna uu kala shaandheeyo wasfi cadami ah maba xasrin karaba dee cadamka lama xasrin karo waayo wax lagu dabtiyo ma laha waanan isku waafaqsannahay annaga iyo idinku awsaafta cadamiga mujtahidka inuusan xasrin karin ayb haddaaban la xasrin karin oo mujtahidkiiba xasrigeeda laga rabin sidee buu tacliilkiisii iyo kala shaandhayntiisi ku ansaxaysaa maca anna waxaabu xasrin karin ay cilalka kamid noqon karaan labadaas sababood dartood cadamku cilla ma noqon karo qulnaa waxaan nidhi aljawaabu min wajhayn tan horena jawaab baan ka bixinaynaa cadaamta laa tatamayaz mujtahidka laysa cala lmujtahidina jawaab baan ka bixinaynaa tan horaa dhib badnayd iyadu maana dhib badnaan doonta jawaabta wuxuu ihi laa nusallimu inay acdaamtu aanay mutamayiza ahayn ma sallimayno leanna acdaamtu iyo cadamku waa laba nooc wuuna inoo iman doonaa masalada isagoo mar labaad si kale u soo celiyey laakiin cala ikhtilaafin bayna qowlayhi way inoo iman doontaa cadamkani laba qaybood weeye alcadamu almaxd waalcadamu alnisbi cadamka maxdiga ah sax laa yatamayaz laakiin cadamka nisbiga ah sida idaafaadka oo kaleeto ubuwada iyo bunuwada iyo mutadaayifeynka iyo waxyaabahaasi fi lkhaarij waa cadam laakiin lahaa wujuudu fi dihni maa laa wujuuda lahu laa fi lkhaariji walaa fi dihnina cadda maxdi a wey kaas kamaba hadlayno waxaan ka hadlaynaa annaga waa cadam nisbi ah oo fi lkhaarij waa cadam laakiin fi dihni lahu wujuudun buu leeyahay inuu fi dihni wujuud leeyahayna waa waxa tamyiizka iyo mutamayizu u noqday bidaliil inuu mutamayiz yahay faina cadama laazimi laazimka haddii la waayo cadama laazimi laazimka waayitaankiisu mutamayizun waa ka soocan yahay can cadami lmalzuumi malzuumka waayitaankiisa laazim iyo malzuum talaasumka ka dhexeeya iyo kala saaridoodu wujuuh dihni ay leeyihiin wujuuh khaarijiya malaha laha laazim iyo malzuumna nisbaa ka dhaxaysa mutadaayifeyn weeye laazim waxaa la fahmaa malzuumka marka la fahmo malzuumna waxaa la fahmi karaa laazim markii la fahda sida ubuwadii iyo bunuwadii waay wa maca daalika fi ladhaani waa mutamayiza laazimka iyo malzuumku waa mutamayizayn saas darteed baa waxaan nidhi nafyu laazimi yaqtadii nafy malzuumi walaysa alcaks nafyu lmalzuumi laa yalzimu minhu nafyu laazim ayb markaan sidaa wada leenahay idan laazim iyo malzuum macna ahaan isku xiran baynu dihni ku kala garanay tamaayus baa udhexeeya wilaa see loo kala garan lahaa laazim iyo malzuum ismi mafcuul weye malzuum ka laga dhashay malzuumka waay a marka laazimka nafyigiisu laa hal yaqtadii nafy almalzuum la wa nafyu اlmalzuumi yaqtadii nafy alaazim masalada waa inoo iman doontaa iyadoo qiyaaskan kasoo shaqaynayna o dhan fii khitaami abwaabi alqiyaas qiyaaskii oo ki mantiqigaa loo bedelayaa inoo iman doonta masaailka laazim iyo malzuumkaa loo isticmaalayo saaba haddaan u bedelna natiijadii waan ku keeni karnaa laleeh laakiin halkan cadamka laazim iyo malzuum mid walba waxaa la fahmi karaa ka kale marka la fahmo nisbadan mutadaayifeenka u dhaxaysa fi lkhaariji wujuud ma laha laakiin fi dihni wujuud bay leeyihiin saa darteed cadamku hadduu yahay cadamka nisbiga ah ee wujuudka fi dihni ku leh yatamayas idan wahaadaa maa natakalama fiihi annagu ciliyadan ka hadlayno cillo iyo macluul markaan nidhaahno waa laazim iyo malzuum baabkii waay saas darteed cadamiyadu waa cadamiya dihniya ah ee cadamiya maxda maaha mar hadday saas tahayna wa tatamaayiz fii maa baynaha sida laasimka malzuumka malsuumka u tamaayuseene loo fahmay wa adrakaha alcaqlu farqa alfarqa baynahuma iyo xuduuda kullin oo say isaga talaasumayaan iyo midka midka kale ka laazima ka laazima loo gartay in acdaamta nisbiga tatamayaz haddaad ku celayseen laa tatamayaz hadaa sifatu cadami lmaxdi walaysa sifatan cadami lnisbi maaha annaga baxiga iyaguna fi lcadami nisbi weeye walaysa fi lcadami lmaxdi markaa jawaab ma haysaa idaa darteed wuxuu yihi faina cadama laazimi laazim baa la waayey mutamayizun waa ka soocan yahay fahamkii iyo caqligii iyo idraagii iyo dihnigii can cadami lmalzuumi malzuumka waayitaankiisa mar hadday saa u kala soocan yihiin acdaamu lmaxda ama mutlaqa kama hadlaynee acdaamu lidaafiyi ama nisbiyaan ka hadlaynaa taana waa mutamayiza fa batala qawlukum ixtijaajkiinni batal amaa tan mujtahidka ahaydeen wa innamaa saqata wuxuu ka dhacay can ilmujtahidi wuu ka dhacay sabrigii licadami tanaahiha meelay ku dhammaato ma laha bimacnaa laysa maqduuran lahu mujtahidkuna waa shaksi mukalaf mukalafkana fiima maa fii maqduurihi wa yadkhulu taxta qudratihi buu mukalaf ku noqdaa sidiisaba idan likownihaa khaarijatan can ilqudrati bay u dhacdaye likownihaa cilatan maaha wixii hayru maqduur ana xaddu takliif buu ka baxsan yahay wa inamaa kalaamunaa fi lmujtahidi wamaa yalzamuhu maa huwa daakhilun taxta alqudrati dheh oo ku noqon karo taana jawaabteeda qabsada dheh halkaas qadiyadda masalada xabadeeda halkaan ku joojino kan baabaan ka hadlaynay buuri kan mutlaqaad idinku ku cilayseen kan ka hadlaynana kaa maaha tacliilkiinu fi nisbi waa baatil wey marka hal yajuuzu tacliilu bilcilati alqaasira banaanta cilla qaasira in lagu cileeyo khilaaf baa ka jira qiila waxaa la yidhi inamaa yajuuzu waxaa banaan may altacliilu bilxukmi cila alqaasira way dambaysaa masalada afraad wuxuu ka dhigay xukum xukum ma lagu cillayn karaa hal yajuuzu an yakuuna hada alxukmu cilatan lihada alxukmi am laa nacam yajuuzu cinda aljamhuuri wa qaala qowmun laa yajuuzu qolada laa yajuuzu tiri maxay ku cileeyeen waxay dhaheen xukum xukum ma lagu cilayn karaa alghaalibu laa laba wej hadal isku xambaarsan buu duuduubay musanifku inamaa yajuusu waxaa un banaanaan kara caqlan altacliilu in la cileeyo bilxukmi lmuqaarin xukumka muqaarinka saad muqaarin u fahanto labadan xukum tartiibkooda zamaniga ah inay mutaqaarineen muqaarineen noqdaan iyo inay muratabeyn noqdaan wey muratab markay yihiin xukunkaad cillada ka dhigaysa inuu mutaqadim yahay iyo inuu mutaakhir yahay soo labas taqdiir maaha marka aan basdinna taqdiirkii oo saddex thulaatsi baan ka dhigaynaa xukunkan iyo xukunkan tartiibka zamaniga imaa kan cilada noqonaya inuu mutaqadim yahay wa imaa muqaarin inuu yahay wa imaa mutaakhir inuu yahay mutaqadimka laa yajuuzu tacliilu bihi mutaakhir laa yajuuzu tacliilu bihi ama almutaqadim haddaad cillo ka dhigto xukumkan macluulka noqdayna mutaakhir noqdo waxaa ka dhalanaysa wujuudu اlcilati biduuni اlmacluuli wاlxukmi waa kow huwa bailun haddii aad kii ciladaa mutaakhir ka dhigtana wujuudu lxukmi qabla alcilati bay noqon labadaasoo meesha kama bixin maxaa soo haray muqaarinkii baa soo haray marka inamaa yajuusu waxa un bannaanaan kari lahaa altacliilu in lagu cileeyo bilxukmi almuqaarin oo ciladi iyo macluulku way wada socdaan kaa un baa muqaarin cillanimo u suuban lahaa kow halkaa maxaa la saaray labadii kalaa la saaray oo labaduba tacliil bihimaa bihada w bihada baailun baa layidhi wa huwa isaguna muqaarinku axadu taqaadiiri اthalaaثati saddexdii taqdiir midkood wey muqaarin mutaqadim iyo mutaakhir mid ka mida saddexdii wey fa yakuunu wuxuu noqonayaa marjuuxan marjuux buu noqonayaa marjuuxuu ku noqonaya laba wej buu ku noqonayaa marka marjuuxa mid weeye xukun ma lagu cilayn karaa saddex suuraa timid laba suura waxaan idhi maya suuraa soo hartay aqlabka xugum ma lagu cilayn karaa dhinaca haalibkaa in laysraaciyaa raajix xugum ma lagu cilayn karaa waa saddex suuro laba mayaa nidhi kii saddexaad waa isku kii saddexaad baa war ka yimid in akhaweyhii la raaciyo awlaa min in keligii la fallaageeyo waxaa soo hadhay kan muqaarinkaa ma labadii aan cillada noqon karin baan raacinaa maadaama xukum ay isku wada yihiin mise isagu cilluu noqon karaa baan ka dhignaa mal haalib haalib iyo naadir ayuhuma arjax horta fa yakuunu marjuuxan taa mid u qabso wax kalaa kuu dheer waay oosan musanifku tasriixinin ayib laba xukun baan mutaqaarinayna laba xukun baa mutaqaarinayna markaad tiraahda kana kan cilow ah laysa biawlaa min alcagsi maya kanaa cilow haddaan ku dhahano laba xukun buqaarina mid baad cillo ka dhigtay haddaan waa mutasaalaysa hadaa biawlaa min hada haddaad kan cilo ka dhigto kamaa yumkinu an yakuuna hadaa cilatan yajuuzu yajuuzu an yakuuna alaakharu cilatan lahu haddaad tidhahda cillay isu yihiin labadubana dowr baa ka laazimaya kana kan uu taagan yahay laa yakuunu laa yahbutu ilaa bi hada hada laa yahbutu ilaa bi haddaad tidhahda labaduba cillay isu yihiin haddaad dhahdo kana kanuu cillow yahy kanu kanuu cillo yahy miyaan dhahnaa ma waxaan dhahnaa axadu taqdiiraati halaadka suuro kaloo soo gelaysa wey ma waxaan dhahnaa kanaa kan cillo waa kow mise waan cagsinaayoo kanaa kan cillo waa baan dhahnaa mise waxaan dhahnaa labadaba cillay isu yihiin labadaba cillay isu yihiin baatil weeyo dowr baa ka laasimaya lianna cillada iyo macluulku cilladaa horraysa macluulkuna uu dambeeyaa haddaad tiraada kanaa kan cillo oo ah kanaa sabqiga leh wey haddaad dhahda kanna kanuu cillo u yahayna kanaa sabqiga leh wey kanaa leh kanaa leh markaad dhahday tanaaqud baa ka dhashay meeshaas wejka waa baatil midna adaa ku doodaya mid kalena waa cagsigiisoo waxaad ku rajaxday ma haysid idan kuwiisii hore in la raaciyo aqlabkii baa raajix noqonaysa fa yakuunu marjuuxan haddana hay waa laysu badinayaa markii biduuni murajaxa maal inuu ka yar aadaa dhici lahaydo waa laysu badinayaa nimanka saa u dooday baa la rabaa in loo jawaabo nimanka sidaa u dooday dooddaa loo jawaabay qulnaa waxaan idhi soo waxaad cuskateen dhinaca aqlabka aan raacinna ma aha wayajuusu waa bannaan yahay bilmuta'akhiri xukunka mutaakhirkihi cilla cillo muta'akhira xukun mutaqadima oo u noqon kartaa cillo maxaa yeelay liannahu ciladu mucarifun weeye walaysa mu'ahiran wayajuuzu tacriifu lmutaakhiri bilmutaqadimi calayhi ka tacriifi alcaalami lisaanici idan kan haddaan ka dhigno mutaakhirkiina uu noqdo aqlabiyaddii xagee raacday fag halkaasuu ka yidhi markaasaa halkaasuu ka budiri ninka wuxuu yidhi warkiina dhanba wuxuu ku salaysan yahay aqlabiyad aqlabiyaddiina waxaad ka dhaliseen mutaakhirku cillo inuusan noqon karin waxayna ku salaysan yahay mutaakhir cillo ma noqon karo ciladu muahira iyo mu'ahir iyo faacil waayo waalmutaqariru ciladu mucarif iyo amaaro waayo mutaakhirku yajuusu an yakuuna mucarifan lilmutaqadim kayf caalamkan soo mucarif billaahi maaha haa ilaahay soo qadiim maa caalamkuna xaadid mutaakhira maaha ha dee alaabis dhibay soo maha hadaa gacmaha taagi ka soco taana halkaasaynu ku xidhi falgaalib alciliyatu wey marjuuxanti fa yakunu raajixan u dhe marka okay muqaarinkii waan isku haynay adu ciladaad igu diiday muqaarin iyo mutaakhir mutaqadim baa israacisay mutaakhirkan kaa soo reebay maxaa kugu soo haray idan aqlabiyadda aad ku rajaxday batalad maxaad haysa aad ku diiday adugu warka hadda hadalkaas dood muhimaddu meel dhow baa laga soo qabtay adugu laakiin muran ka badan baa dhalan muran ka badan baa dhalan way ka muran badnaan murano kale kaliiyo furuuc kale sii geli tanaa ka muran yar marka maba de tacriif alcaalam lisaanici la yiri mithaalka aad qaacidadaada ku tawdiixinaysa aduu mithaal musallam ayah ninkii si fudud baad kaga adkaan mogta mithaalkan haddii lagu yihahdo hadhow garif gareef dhahdo mithaal ba lagaa naqdiyo mithaalba ma haysid baa lagu dhihi marka nimankani markii dooda lasoo afjarayana aqrabu aladilati ifdaa'an ila anatiijati baa la maraa okay masalada shanaad qaalat alxanafiyatu waxay tidhi jamhuurtooda weeye laa yucallalu bilqaasirati qaasirada cila alqaasira lagu cillayn maayo waa licadami alfaa'ida wax faa'ido ku jirtaan la arag waxay dhaheen cila alqaasira maba jirtaba cillaama noqon karto lima leanna cilladu waxay dhaheen laba faa'ido ma yeelataa inay xukunku iyada ku sugnaado oy sababu hubuuti alxukmi noqoto iyo inay tacdiye oo karatulmacaani ay dhaliso qaasiradu labadaa midna hadhaan xukmu lasli iyada kuma sugno oo daliilku ku sugan yahay furuuc in lagu ilxaaqiyana meesha ma taallo sharcigana yusaanu canhu alcabathu wamaa laa faa'idata fiihi in loo nisbeeyo idan haddaan xukunkii asalkana iyada ku sugnayn farac iyo faa'iide ka dhalanaysaoo thamara ana aynan jirin in sharcigu cilla kaasira loo nisbeeyo nisbatu cabathin wamaa laa faa'iidata fiihi la sharci waay washarcu yusaanu can mili hada idan natiijadu maxay tahay laa yucallalu bilcilbi alqaasirati licadami alfaa'ida intaas suurada ho waxaan u malaynaya jawaabta qulnaa waxaan idhi macrifatu kownihi inuu yahay in la garto calaa wajhi almaslaxati faa'iidatun wey fawaa'idda ciladu maxsuur kuma aha labada aada sheegteen fawaa'id kalaa jirta idan hada naqd liqasdi taqsiim alxaasir taqsiimka xaasirka ah baa meesha laga saaray waxaa la yidhi in xukunku ku sugnaado waa faa'iido tacdiyadiina waa faa'iido in wajhu lmaslaxa fi lxukmi la fahmana waa faa'iido idan licadami lfaa'ida soomaydaan dhihin faa'idadu intaa maxsuur kumahe fawaa'id kalea jirto minhaa tan waa minhaa faa'ido kale uusan musanifkeenu sheegin oo ah in ciladii laga garto xukumkan inuusan laa yatacadaa aslahu oon lagu khaldamin in qiyaas lagu ilxaaqiyo lafteeda waa faa'iide kalay dheh xukumkan haddii ciladii mutacadiyadahayd lagu garto xukumkii inuu gudbayo qaasiradana mas'aladan inaan farca la ilxaaqin karin cilada lafteeda lagu gartay hadii faa'ida thaaniya dheh idan faidaa wujidad faa'ida ciladiinu faaiido malay ahayd waxaan caddaynay oon keennay faa'iide inay yeelanayso fabatala qowlukum binafyi الtacliili bilcilati اlqaasira halkaa ka baxyadan alakhiira masalada lixaad masalada shanaad walana welibuu sii daba socdaa intaadi kagama hadhin maya cila almutacadiya waa haddii lagu sifeeyo lagu celeeyo xukumkan wax aan maxal kale oo la wadaagi kara jirin qaasira la yidhahdaa wax kaloo la wadaagi kara ma jira sida qoladii dahabka ribada gelaysay ku ku cilaysay likownihi dahaban dab likownihi dahaban farax mauga qiyaasan kartaa mar haddii lagu cileeyo tacliil bilmaxalkaanan kusoo ishaarnay masaladaa qeyb ka mida haddii wasfigan lagu cileeyey wasfi laa yumkin farac in laga helo ay tahy waa cila qaasira walanaa waxaa kaloo daliil nooha ah. anna tacdiyata cillada mutacadinimadeedu tawaqafad waxay ku taagnayd cala alciliyati ciliyanimadii iyo munaasab inay u tahay xukunka oo wejhul maslax laga garan karo xataa cillada mutacadiyada inay cillo noqotaay waxay ku salaysan tahay oo asaas u ah inay munaasabo leedahay ilan markii faraca looga qiyaasanayo munaasabad xukumkii la isugu rabtiyaa waa inay jirtaa wejhu maslaxa leedahay istiqraa' baana ku tusay haddaba cilalkii tan soo maanaan dhihin faa'iidadu wejhulmaslaxa faa'iidatu wey mar haddii ciladii qaasiraba ha noqotee wejhulmaslaxa ay sheega caddaynayso laga fahmayo cillada qaasirada sida wejhulmaslaxa inay ka muuqata ciliyadooda ugu xidhnayd kadalika almutacadiya tacadiyadu cillo inay noqoto wasfigani munaasabad iyo maslaxad inuu istimaalu cala almaslaxati buu ku xiran yahay kow falow tawaqafat hadday ku xirnaato hiya ciliyadii calayhaa cala atacdiyati hadday ku xirnaato lazima dowru waa laazimi lahaa warkiina waxaa ka dhalanaya ciladii maslaxad haba muujisee inay cillo noqoto tacadigay ku xiran tacadiguna wuxuu ku xirnaa wixii cillo inuu yahay tacadigu wuxuu ku xidhan yahay waxaan ciliyadiisu inay suganta oo maslaxadii wixii ku suganta haddii aad shardi aan ka dhigno cilo qaasira cilo ma noqonaysa aan uga dhignay mutacadiye ma aha idan ciliyadiina tatawaqaf cala atacdiya waatacdiyatu tatawaqaf cala alciliyati maxaa ka laazimaya fa yalzamu dowr idan haddii aad qaacidadiinaa martaan mutacadiyadu xataa cilo ma noqon karti lianna maa yalzamuhu dowru baailuhu fahabata bi hada inaan tacadiga ciliyadu ku xidhnayn haddii wixii thubuudkiisa iyo ciliyo inay sugnaato uusan tacadiy ku xidhnayn qad yakuunu mutacadiyan qad yakunu qaasiran suuradani waa dataan <laughs> u malaynayaa wax laysugu keenay kan ugu dambeeya ha eh, jamhuurta wey waa xanafiyo lala dagaalamayaa hadda khilaafka masaladan altacliil bilcilal murakaba waay hal yajuuz te may kiibuu sii adkaynaya daliil buu ka dhiganayaa daliil buu ka dhiganayaa uu ciliyad tacadigii ay laasimka ka dhigeen uu ku ibtaalinayo wej kale ha bidaliil mutacadiyada xataa ma ibaatin kartaan haddii aad tacadiyada ka dhigtaan ciladii ciliyadii tatawaqaf dowr baaba ka laazimaya idan waa inaan dhahdo ciliyadu tacadiga kuma xirna kuma xirna haddaan dhahnana qaasiradii baan ogolaanay dee alkhilaafu fi اtacliili biاlcilati اlmurakaba cila murakaba ma noqon kartaa ikhtalafuu faajaazaha aljamhuuru jamhuurtu waa ogolaadeen wa manacaha albacdu bacdigan manciyey wa-ayo waxaa loo tiiriyaa abiاlxasan اlashcari wa bacdi اlmuctazila baa qowlkan loo tiirinayaa kamaa jarat bihi caadatuhu daliilkoodii buu soo hormariyey daliilkani daliil dhib badan waa jawaabta musanifkuna jawaab faasida waay daliilkuna daliil khatara waay jawaabtuna jawaab faasida weeye iiraadkeeduna sahwi waaye intaa dhawaada tawdiixin doona haddii hala yidhaha marka waa inaan jawaabo kale keenno jawaabo kale inaan keenno waa waxaa la yidhi law cil murakabku waa cilo ajzaa leh juz-ayn aw halaath alqatlu alcamdu alcudwaanu baa la yidhi waa cila murakaba qisaasta waxaa keenay cilatu lqisaasi kownuhu qatlan camdan cudwaanan ama kownuhu camdan cudwaanan murakab min juzayn wasfayn murakab min halaaa awsaaf min arbacati hamsa cadad buu yeelan karaa laakiin murakab min wasfayniga ugu hooseeya ka qaado ama min halaaa ka qaado soo adumaadan banayn wasfi murakaba in lagu cileeyo calaa qowli ljamaahiiri mancigii abulxasan ashcari bacd lmuctazila loo diidiyey maxaa maxay ku sababeen sabab uga dhigeen diidada soo dhegeysa marka waxay dhaheen low cunlila bilmurakabi wasfi murakaba haddii wax lagu cileeyo faida intafaa meesha hadduu ka baxa juzun qayb ka mida tantafi alciliyatu murakabkii ciliyadiisii oo dhanba meesha way ka baxaysaa daruurata ana intifaa'a juzءi min almurakabi intifaaun likulihi shayga murakabka waxay yidhahdeen haddii juzi la waayey isagoo la waayey buu lamid yahay dhammaantii isagoo dhammaantii la waayey wixii murakabnimada cilada ugu ahaa cilanimadii way dhimanaysaa baaqigu cili cillo ma noqonayo idan murakabkan cilada ahaa juz haddii la waayo ciliyadii wuu ka baxayaa ko linafrid murakab hulaaثi ah halaaa awsaaf ah baa meesha inoo yaala aljuz اlawal markii la waayey baطalat alciliyatu soo ma ibطaalu اlciliya juskaa la waayaan u nisbaynay uma ida intafaa juzun aakhar jus kale haddana meesha ka baxay juskii labaad baa meesha ka baxay ma dhahaynaa hal nansib ilayhi intifaaء alciliyati haddaan dhahno taxsiilu xaasil waayo waayo ciliyadii kii hore ay ku burtay kan muxuu soo kordhiyey kan kalee baxay muxuu soo kordhiyey taxsiilu xaasil mumtanic waaye waa safah min asafahi wasafsaطati waay tasiir alxaasil meesha kuma jiro murakab murakabkii juz baa baxay hulaasigaha waxaan idhi intafat alciliyatu juz labaad baa haddana baxay ma dhahaynaa intafat alciliyatu intifaa alciliya hore aban u hayne muxuu soo kordhiyey intifa alciliyu soo kordhiyay maxay tahay okay lam tantafi lciliyatu baan nidhi ciliyadii waa baaqi ma ka dhalatay xukunkii ma ka dhashay maya juz horaaba maqane se uga dhashay murakab juz maqan yahay wey se uga dhashay juskii koowaad oo maqan kii labaad markuu baxay hal intafat alciliyatu am laa in qulta nacam fataxsiilu xaasilin wa in qulta laa biictiraafika juska hore oo maqan xukunkii macluulkii ka dhalan maayo idan ciliyadiina way joogtaa macluulkiina kama dhalaninna takhallufu lmacluuli can ilcilati waa ya marka juزء الthaanigi markii uu meesha ka baxo beenaka khiyaarayn axlaahumaa murun inaad dhahdo intifaaulciluu faa'iideeyey juskan kalena oo taxsiilu xaasil aad ku dhahdo inaad tidhahdo ma intifaaculcilla ma faa'iideynine maxaan ahayd macnaheed muxuu ma faa'ideyn waa baaqiya wey xukumkiina aadan ka ratibinoo juskii horaa maqan oo takhalluf almacluul can ilcilla u dhaco labadaa khiyaar axlaahumaa murun wakiilaahumaa baatilu low cullila bilmurakab haddii lagu culeeya dhamarka fa ida intafaa juzun juz hadduu meesha ka baxo tantafi lciliyatu meesha way ka baxaysaa waayo murakabka haddii juz la waayo kulligii in la waayay buu lamid yahay uma ida intafaa hadduu kadib ka baxo meesha juzun aakhar juz kale yalzamu takhallufu baa laazimaya ciliyadii m kama bixin hadaa dhahdo cillo bilaa macluul ay noqon aw taxsiilu lxaasili way baxday ciliyadii haddaad dhahday bisababiha intifaai hada oo markii hore bay intafade haddana maxaa intifoobay kii horan ku celceli miya taakiid miya taxsiilu xaasilin wey wa kilaahumaa baailun suurada waadxaan u malaynaya dooda garag juz-yadan dambe juskan ha celiyadii ma bixin macnaheedu maxay tahay way joogtaa wey macluulkii maka ka dhalanayaa waxaan leenahay maya waayo juz baa maqan idan cillaa joogta macluulkiina kama dhalanayo takhallufay hadaa talad macad ciladimaa meesha ka baxdayna kii horaa ka saara kan muxuu saara taxsiilu xaasil waayo labadaa khiyaar axlaahumaa mur may lihaada sabab mhm. murakabka cillo ma noqon karo abuxasan ashcari iyo lmuctazila saa ku dooday ama iyagaa sariix ugu dooday ama calaa lisaanihim baa loogu dooday qowlan waxay la garanayni daliilkiisa waan sheegi jirray soo doodi jirray kaba soo qaad cid baa tiri muxuu daliishan lahaa matel adugu halkaas soo istaago u dood waynu soo marnay haddii xataa iyagu waa loo nisbeeyey baa la layidhi oo lama xaqiijinay haddayna dhihin xataa qofkii sidaa dhaha maanta haddaan aniga ahay saasaan u doodi lahaa wey ee waxaad igu jawaabi lahayd waa isla qabnaani adigu inuusan inuu cillo noqon kare saasuun dhihi lahaa ninka inaga soo horjeedaya maxaan ku jawaabi lahayn dheh qulnaa waxaan idhi alcillatu cadamiyatu weeye falaa yalzamu daalika takhalluf iyo taxsiilu xaasil midna kama dhalanayo halkan daahirka kalaamkiisu wuxuu rabaa inuu ina yidhaahdo ictiraadkiinu wuxuu ku salaysan yahay inay ciliyadu cilladu tahay shay wujuudi ah walaysa kadalik amri wujuudi ah inay tahay meeshan wax kaloo ka sii dambeeyaa laga dagaalamayaa oo jawaabtani aynan isu waafaqaynin meeshan waxaa yaalla halkan waxaa taalla shaygii cillada ahaa ma wujuudi baa mise waa cadami haddaan dhahna cilladu wujuudi weeye shay kastoo wujuudia ah cilli u baahan yahay kullu mawjuudin laabudda lahu min muujidin cilladii wujuudi haddaad tiraahdo cillo kaley usii baahan tii kale wujuudi markaad dhahdana tu kalay usii baahan tasalsul baa dhacaya marka ta waa qadiyad musanifkeenu markuu taasu ka jawaabayaa wuxuu ku leeyahay cilalku wujuud khaariji a ah ma laha si ay ugu baahata cilo kale walidaalika laa yalzam tasalsul ma laazimayo cilada hadalkiina ictiraadkiina wuxuu ku salaysan yahay inay wujuudi tahay mana aho waa shay cadami ah waayo wujuudi hadday tahay cillo kaley u baanaan lahayd cilladaana cillo kaley u baanaan lahayd tasalsul baa ka dhici lahaa wa mamnu muxaalun maxaa soo haray cilladu waa wasfi cadami ah wasfi cadami ana cillo kale uma sii baahdo falaa yalzamu tasalsul hada huwa jawaabu jawaabtii misleeyihin ictiraadku idan hadaa jawaabun faasidun waaye ishkaalkuna wuxuu ka dhacay asalkiisiibaa wahmi ka dhacaya sahwi fatabicahu lbaydaawi saaxib alxaasil asalka kutubtani waa maxsuulki raazi maxsuulki raazi halkan kan jawaabteedu ma ahayn cila cadamiya falaa yalzamu dalika raazi baa iska leh laakiin shubhuu keenay taasuu kaga jawaabay shubhadii bay xadfeen fa abqaw ljawaaba ka jawaabtani shubad xuja ictiraad aynan lahayn baa qoorta loo geliyey dhammaan shuraaxduna sidaasay qarirayaan isnawi dheh suki ma feerinin alwaliy alciraaqi dheh kaasay qarirayaan maxay ahayd shubhada asalkeedu shubhada asalkeedu saaxib saaxibulmaxsuul wuxuu leeyahay waxay dhaheen niman yahow wasfigan murakabka teenna waa usoo noqon doonaa iyo jawaabteedii cilatu cadamiyatun inayna jawaabtii tan ahayn oo sahwi saaxibu alxaasil ku dhacay wa tabicahu lmusanifu uu yahay waa jawaabu raasi bixiyey shubha maxduufuuna ugu jawaabay daahirka kalaamkeenanoo tan inay tan jawaabu tahay waa idan jawaabtii iyo ictiraadku isma leh maxay ahaayeen waxay dhaheen sheegan murakabka ah waxa cilada laa yakhluu min waaxidin min halaatha imaa kullu waaxid cila mustaqila inaad dhahdaan wa imaa inaad tidhaahdaan majmuuca ah wa imaa waaxid minhaaba ah inaad tidhahdaan haddaad tidhaahdaan waaxid kullu waaxid waa cila fa hada baailun lianna alfarda cila murakaba weeye cilal basiita maynaan ka hadlayn haddaad tidhaahdaan ajzaadani kullu waaxidin waa cila taama haddaad dhahdaan cila murakabaan ka hadlayne cila mustaqila maynaan ka hadlaynin saa ma dhihi kartaan kow haddaad dhahdaan waaxid baa cilladii ee juz ka mid a ah. ajzaada kale murakabku cillo maahana isna tarkiibkii baa meesha ka baxayo waaxid weeye inta kalena mujarad mujaradu taطwiilin wey lilkalaam waaxid hayr mucayan haddaad dhahdaan inta kale dee wax ta'hiiraba male ajzaada kale mid u weeye midkii aan ka hadalno sabriga taqsiimkii iyo tamyiiskii baan maraynaa labadaba waa khaarij can maxali niزac hadaad dhahdaan maxaa soo haray almajmuucu inuu yahay baa soo haray waxay yidhahdeen majmuucuna ma noqon karo laba arrimood baa ka dhalanaysa in haddaan saa dhahan waxani waa qadaaya caqliya iyo awsaaftan iyo cilalkan iyo waa qadaaya caqliya qadaaya alcaqliyana في cilmi الكalaam laa يجuuزu inqisaamu اlcilaةi اlcaqliya الصifa alcaqliya ma qaybsami karto halkan waxaa ka dhalanaya wax fara badan oo isku urursan kalana bixbixi kara waxaa kaloo ka dhalanaya alwaaxid hal yusnadu ila alkathiir isnaadu lwaaxid oo ciliyadii ah ila alkathiir oo ajsaa badanaa ka dhalanaysa ajzaadaas inay ka dhalatana wax caddaynayay u baahan inay ajzaada isku xirnaanta uga dhalanayso wax caddaynayo waaxid ka dhigay u baahan waxaa caddaynayana wax sii caddaynayo u baahan fa yalzamu tasalsul alcillatu cadamiyatun taasaa looga jawaabay marka tasalsul kama waajibayo shay badan hal wax waa loo tiirin karaa wax badanna hal shay waa loo tiirin karaa waxaan aada leedihiin tiirintaasi wax ihbaatiyo isku demjiyey u baahan wuxuu ku salaysan yahay inay cilladu wax wujuudi a ah tahay oy cilla kale usii baahanayso asalka qowlkiinnu u noqonayaan cilladuna waa shay cadamiya cadamiguna cillo kale uma sii baahdo saa darteed falaa yalzamu daalika tasalsulkaas minhuna hunaa adragta jawaabtani tii tan ma aha tan jawaabteeda maxaa la dhihi tan jawaabteeda waxay dhahen waa sahlanta waxaanaad tiraahdeen ajsaada murakabada ah markay isu wada timaadee cilada kullu juz'in shartun wey fi lcilati marka la waayana ciladii waxaa la waayay licadami shardihaa waahu hawna masaa'il halkan masaa'il kaloo dhowrahoo aqsaamta iyo la xidhiiro cilalka la xidhiidhaa jira aluulaata hore waana shan mas'alo waxaa ugu dhib badan tan u horraysa waxaa ku xigta dhibbadnida ta ku xigta inta ka saddexda dambe way dhib yaryihiin aluulaa masalada ugu horraysa yustadallu waxaa loo deliishadaa biwujuudi alcillati cillada joogitaankeedaba waxaa loo deliishadaa cala alxukmi xukumka markaad xukumkii aragto ciladuu daliil u yahay cilladii inay joogto daliil u yahay oo yucarif cala alcilati laa biciliyatiha inay cillo tahay daliil uma noqon karo oo isagu ciliyadeeda ma keeni karo marka xukumka joogitaankiisa maysaa maaha laa yustadallu biwujuudi alcilati waxaa loo daliishadaa cala alxukmi calaa wujuudi alxukmi cillada wujuudkeeda markaad aragto waxay caddayn iyo daliil u tahay xukumkii inuu joogo lianna almacluula yatawaqafu cala alcilati xukumku waa cillada aharkeedii ama way tacriifinaysaa dheh markaad calaamadii aragto in waxay calaamaddu ahayd meesha joogaad garanaysaa haddaad gaadhi hebel ku taqiinay ood gaadhigii aragto maxaad ku garatay waa mucarif markaan ka dhigno haddaan mu'ahir ka dhignana cilladu macluulkaa daba socda saa darteed mar haddii cilladii la helo waxay daliil u tahay calaa wujuudi lxukm xukumka inuu joogo waxaan ka saari karaa maanic iyo wixii lamid a laa biciliyatiha ay laa yustadallu lxukmu xukumka loo daliishan maayo biciliyatiha inay cillo tahay xukunka joogitaankiisa markaad aragto inuu wasfigani cillo yahay xukunka looma daliishan karo leanna macluulkii oo deliiluha ciladii baa ka dhalan soo dawr maaha markaas ciladu waxay deliil u tahay calaa wujuudi alxukmi xukunkana wuxuu deliil u yahay haddaan dhahno wasfiga ciliyadiisii soo dawr ka dhalan maayo dawr baa ka dhalanaya ha liannahaa ciliyadu nisbatun weeye tatawaqafu ku taagan calayhi cala alcilla waa nisba cillada iyo xukumka ka dhaxaysa weeye ciliyadu nisbadii u dhaxaysay mutaqadim iyo mutaakhir bay leedahay ciladuna waa mutaqadimkii xukunkuna waa mutaakhirkeedii haddii aan idhahno mutaakhirkana daliilu ahoo lagu garanayaa mutaqadimkii mutaqadimkaana lagu ogaanayaa mutaakhirka joogitaankiisa nisbadu waa inay dhinacay ka bilaabatay iyo meel ay ku dhammaato leedahay haddaan nidhaahno xukumkaa daliil cilliyadii u ah nisbadii ka dhexaysay marna waxaan leenahay xukumkaa asal ohoy ka bilaabataa si kaa loo garto marna waxaan leenahay kanaa asal ohoy cilliyadu cilladii aho ka soo bilaabataa xukumkaa aharkii ah isma qaadan karaan dowr baa ka laazimay saas darteed xukumku daliilu ma aha wasfigan ciliyadiisa laakiin wasfigan cilada aa daliil u ah xukunka joogitaankiisa nisbaduna waxay ka bilaabataa xagga wasfiga mutaqadimkaay ka soo bilaabataa xukumkan ayna ku dhammaataa haddaan nidhaahno xagganay ka bilaaban oo isna daliil buu u yahay haddaan dhahno dowr baa laazimaya hadaa yatawaqaf calaa hada wa hadaa yatawaqaf calaa hada baa imanaysa ha ciliyadu waa nisbadii cilladii iyo xukumkii wasfiga nisbada isku xidhnaantooda nisbaa ka dhexaysa nisbada isu tiirintooda ciliyo la yidhaahdaa nisbada ciliyadu waxay ka timid wasfiga xukunka kuma xidhna qad laa yuujadu lxukmu limaanicin wa tabqaa nisbadii ciladahay ciladii ay baaqi ahaan saas darteed wasfigan inuu cillo yahay wax laguma garan kara xukumku laakiin xukumka inuu joogo wasfiga ciladu daliil bay u noqon kartaa xataa laa yalzama adawru athaaniyatu mas'alada labaad was arrintaasi qalahu lmusanifu tabacan liraazi um wa khilaafan liaslihi saaxib alxaasil saaxib alxaasil tan markuu keenay wuxuu yidhi waxaasi waa baatil biwajhayni istidlaalkan la nafinayo xukumku inuu tacriifinayo ciliyada iyo cilada nafyigani waa iyo waxaan lagu deliishaday iyo nisbadan loo deliishaday waxba kama jiraan bui liamrayni laba arrimood dartood baan warkaa waxba uga jirin bui waar daciifa bu waa marka koobaadee tawaqufkan laga hadlahayo waa shay dihni iyo filkhaarij ma aha dihnigan waa la tasawuri karaa tasawurka dihniga waa la samayn karaa wujuud khaariji ana mabalaha waa midda labaadee wax dowra ka dhalan maayo waayo ciladu waa mucarif waxa uun dowr ka dhalan karaa mu'ahir hadday tahay laba shay inay istacriifiyaan umumadii iyo bunwadiiba kasoo qaad qaad wiiridi <laughs> way istacriifinayaan laba shay dihnigana waa tasawuri karaa mar haddayna wujuud khaariji a ah lahayn mar hadday tacriif tahayna dowr ma laazimayo musanifkuna isagaa marar badan baydaawiina soo yiri saas oo kaleeto saa darte waxa waa daciif buu yidhi athaaniyatu mas'alada labaad lafteedu ma sahlana altacliilu bilmaanici maanicin lagu cileeyo laa yatawaqafu kuma taagno uma baahna cala almuqtadi ay calaa wujuudi almuqtadi inuu jooga muqtadigii liannahu idaa ahara hadduu saameeyo macahu macahu lmuqtadi oo jooga fa biduunihi isagoon joogin baa awlaa haboon wa huwa qowlu ljamhuuri saddex suuro aynu kala qaadno suuriintu waxay isku waafaqeen xukumka in lagu al cilayn karo bicadami lmuqtadi ninka lama qisaasayaan dhahayna maxaa yeelay muqtada alqisaas oo camdi cudwaan ahaayey ma jiro maa wasfigii ladii ciladahaa ee yaqtadi qisaasahaa ma jiro ninkani lama qisaasayo waayo shardu takliif baa la waayey cadamu lmuqtadi oo caqligii iyo takliiftii ah wasfigii muqtadi lilxukmi ahaa ee cilada ahaa cadamu lmuqtadi waa lagu cilayn karaa wifaaqan kow wujuudu lmaanicna waa lagu cilayn karaa laba labada waa isku raacsan yihin khilaaf kama taagna suuradan dambe wujuudulmaanic markaad ku cellaynayso muqtadihii inuu joogo ma shardiba mise ma aha wey halka la isku haya oy tahay muqtadihii waa joogaaye laakiin maanic oo maanica waxaynu keeni karnaa un marka muqtadihii joogo mise isagoon muqtadihii joogin ubuwadu waa maanic min alqisaas waan dhihi karnaa isagoon qatli camdi cudwaanaba jirin ubuwadu maanica min alqisaas ma dhihi karnaa mise waa inaan nidhaahno camdi cudwaana markuu jiro ubuwadu waa maanic saas horta jamhuurtu waxay dhaheen waxba wujuud lmuqtadi shardi maaha maanicu idaa kaana maca wujuudihi maanican famaca cadamihi min baabi awla fabiduuni awla qolana waxay dhaheen maya ya ha maca cadamihi ha maca cadami lmuqtadi waay qiila waxaa la yidhi ictiraadki waa nimankii sidaa qabay daliilkoodii waaka laa yusnadu alcadamu cadam wax looma tiriyo almustamiru daa'imka ahe weligii soo jiray waxay dhaheen maanican aad leedahay wadaa diidayadoon muqtado jirin maxaa la diidi la diidayaa maba jire halkan mas'ala muhima inaan isla fahanno marka halkan waxoogay tii cadam mutlaqa iyo cadam idaafi a soo maynaan u qaybinin soo labada maynaan qaybinin haddana cadamkii baanu qaybinaynaa si kale ictibaar kaleaan u qaybinaynaa cawcanagi cadam baa ishayne waxaan leenahay alcadamu alqadiim waalcadamu alxaadis waxani ma jiradiisu matiradii istisxaabul asliga ahaydee weligii ma jirin wey ninkani asalkaba qisaas laguma lahayn inuusan qisaasba aabbuhu ilmihiisii dilin oosan kaba gelin baa asal ahayd cadamka asligaa waa qadiim xukunkiisu inaan qisaas lagu lahayn xukumku waa qadiim binaan calى kalaam الnafsi intabi kalaamka nafsiga markaan maraynay xukunku soo qadiim maaha qofkan aan muqtado la imanin lam yaqum bihi اlmuqtadi intifaau اlxukmi canhu soo qadiimkii maaha soo qadiim maaha waa asalkii xukumkaa qadiimka ah nafyigiisa markaad meesha ka saarayso maanica ubuwadoo xaadis a ma loo tiirin karaa ma lagu tacliilin karaa waad banayseen cinda aljamhuuri haddaad tihiin maanica in loo tiiriyo maca cadami lmuqtadi baan ka hadlaynaa idan muqtadi ma yaalla meesha waxaa meesha yaalla waa cadamkii asliga ahaa xukumkiisuna qadiimka ahaa wey hay xukunkaasaa sharcan aan ogol lahay soo maa xukunkaa maxaadis baa mise waa qadiim idan qadiim cindahum jamhuurtu waa ogoshahay qadiim inuu yahay xukumka sharcigiihi ee ninkaan waxba dilin diintu maxay ka qabtaa qisaas ma lagu leehay xukunkaasi maxaadis baa mise waa qadiim cindahum qaaluu qadiim ayb xukunkii waa qadiim baad dhahdeen ubuwadu maxa maanicii maxaadis ba mise waa qadiim hal yajuuzu tacliilu اlqadiimi biاlxaadiثi laa yajuuz ayb dhegeysta hadaba marka laa yusnadu alcadamu cadamka hore oo qadiima almustamiru ee soo jiitamayey in xaadidka ahayn loo tiirin maayo lilmaanici اlxaadiثi waayo liannahu yalzamu minhu tacliilu اlqadiimi biاlxaadiثi intaa waa isla fahnay soo ma hadihi alxujatu iyagaa xukunkii qadiim inuu yahay ogol cadamkan inuu qadiim mustamir yahay ogol maanicu xaadith inuu yahayna ogol marka waxaa ka dhalanaysa iyadoon muqtada jirin markii muqtada jiro muqtadahana maanican xaadidkii uu meesha ka saaraya haddii xukun qadiima ahaa xukm qadiima hadduu ahaa muqtadahani waa xaadi oo camdi cudwaanka ah xaadidka maanica ah maanic maanic waa lagu cilayn karaa xaadid xaadis waa lagu cilayn karaa aandho oo muqtaduhuna waa xaadis maanicuna waa xaadis soo ma ma jiro cadamku waa qadiim mustamirka ee soo jiray qadiimkii xaadi cilo uma noqon karo biitifaaqin baynanaa wa baynakum haddii maanicii biduuni lmuqtadi cilo aad ku tacliilisaanna yلزم minhu تacliil اqadiim اcadم الmustamir oo qadiimka bayna qowsayn bاlxaadiث الmaanic الmutajadidi maanica maanicaa jooga wujuud lmaanic baa loo qisaasi waayaa tiri muqtadihii camdi cudwaanna ma jiro inaan la qisaasayn xukun qadiimay ahayd hadda cillo waxaad oga dhigtay maanic xaadith tacliil اqadiimi bاlxaadiثi surada maanta waxaan halkaas weeye meesha la hiigsanaye qoorta la jiro iska dhegaysate marka marka ku saabsan quwadan hadda lagu tusaaleynaya keliya miya mise waa masale sideedaba aslan dadka inaan waxba lagu lahayn dadka o ah, dadka inaan waxba lagu lahayn xataa yaatiya bilmuqtadi wa xukm qadiima cindahum muqtadihii oon jirin inaad maanic ku cilaysana maanicu waa xaadid darbu darbu wey qulnaa waxaan idhi alxaadiثu ka dambe yucarifu اlazaliya qadiimka wuu tacriifin karaa kaalcaalami lisaanic wixiina wuxuu ku salaysan yahay ciladu muahira faacila inay tahay annaguna marar badan waxaan ciladu mucarifa wey xaaditث mutaakhirihi uu tacriifin karaa qadiim azali ah kamaa carafa alcaalamu alxaadiثu bisaanici alqadiimi alazali cindahu godkii waa ka baxay ninkii soo maha fagdhe halkaasna athaalithatu masalada saddexaad laa yushtaratu alitifaaqu in laysku raaca min alkhasmayni shardi maaha calaa wujuudi alcilati cilo inay joogta fi lasli لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى